لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaynoo dembeeyey xadiidkii fi saxiixi muslim min xadiidi jaabir ee nebigu sal alay wasalam uu reebay in qubuurta la qurxiyo ama la nuuradeeyo in lagu dul fadhiisto in la dhiso korkeeda iyo in wax lagu siyaadiyo iyo in wax lagu qoro in wax lagu qoradaas inta kale waa ka soo hadalay ayaa waxaa laga wadaa qabriga korkiisa waxba inaan lagu qori karayn waxay doona ha noqoto xataa magaciisana ha noqoto nahyiguna asal ahaantiisa taxriim buu faa'iideeyaa saarifna looma hayo keliyata waxaa la hayaa in nebigu sal ly wasalam qabrigii cuhmaan ibnu madcuun radia allahu canhu ardaa inuu nebigu sal lay wasalam dhagax intuu soo qaaday ku calaameeyey oo uu yidhi waxaan u calaamaynayaa inaan qabrigiisa ku aqoonsado dadka qaraabadaydana aan agtiisa ku aaso marka xadiidkaasa sugan haddii marka ama dhagax ama geed ama calaamo kaloo lagu garto loo sameeyaay dhib ma leh oo intaasi ku filanta oo qoraalka lagaga kaaftoomi karo laanna qoraalka nahyiga khaaskaa kusoo arooray haddii laga maarmi waayo intaa kale ay ku filaan weyda oo qubuurta ay badato si kaloo loo calaameeyana la garan waayo markaasoo kaleeto waxay leeyihin culimadu sida sheekh albani oo kale muxuu ahaayey xaaje ahaan markaa waa loo ogolyahay qadarka calaama ahaan u noqon kara oo markaa war dheer iyo siiro dheer iyo taariikh iyo taasuu dhashay iyo taasuu dhintay waxaasuu ahaan jiray waxaaso dhan khuraafaad an camr bni rabicata radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal lay wasalam sallaa wuu tukaday calaa cumaan ibni madcuunin cumaan ibni madcuun korkiisuu ku tukaday wa ataa wuuna yimid alqabra qabrigiibuu yimid faxasaa markaasuu cantoobiyey calayhi korkiisa alaaa xafayaatin saddex antoobo oo cara walxaal huwa nebigu qaa'imun uu taagan yahay xasiga waxa weyaan waa insacabada lagu qaado carada oo markaa lagu shuba macnaha laga wada rawa waxaa wariyey adaara qoniy baa wariyey wakadalika albayhaqi baa wariyey cusmaan ibn madcuun nin muhaajiriyu ahaa aad u qiimo badan saxaabadii nebiga ka mida sal lay aslam sanadka xadiidka waxaa ku jira la yidhahdo alqasim alcumari iyo caasim ibnu cubayd oo labaduba daciif yihiin labadaa nin oo dacfada baa ku jira laakiin waxaa u markhaati kacayo shaahiid waa xadiid abu hureyra laga warinayo rasuulku sal lay wasalam sallaa calaa janaaza buuri rasuulku janaazu ku tukaday uma ataa qabra almeyiti kadibna qabrigii meydka ayuu yimi faxasaa calayhi min qibali ra'sihi alaaan markaasuu saddex goor intuu carada cantoobiyey buu dhanka madaxa kaga shubay kaga soo daadiyey macnaha ibnu maaja baa wariyey nawowina wuxuu leeyahay sanadkiisa waa jayid sheekh albanina wuxuu leeyahay filirwa sanaduhu saxiix laakiin alimaam abu xaakim araazi baa isagu wuxuu yihi xadiidkaasi waa baail waxba kama jiro almuhim xadiidku labadaas marka laysku adkeeya xasan buu noqon karaa waxaana laga faa'iidaysanayaa meydka inta aan inta badeelada iyo majarafooyinka loo qaato carada aan lagu wada shubin ka mid tahay sunnada nebiga sal lay wasalam in inta gacanta lagu cantoobiyo sidaas loogu shubo saddex goor oo kale waana masalada ay tilmaamayaan kutubta fiqiga oo mustaxabaadkay ku darayaan waxyaalaha sunanka ah ayay ku daraan axaadiista u cuskanayaan man wacan cumaana radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii faraqa uu ka faaruqo min dafni lmeyiti meydka aasidiisa markuu ka faaruqo waqafa mid istaaga ayuu ahaa calayhi meydka korkiisa oo qaala yidhaahda istakfiruu dembi dhaaf u weydiiya liakhiikum walaalkiin was'aluu weydiiya u su'aala lahu isaga waxaad u su'aashaan attasbiita sugid maxaa yeelay innahu isaga alaana hadda ayaa yus'alu la weydiinayaa hadduu imtixaankii ku jira rawahu waxaa wariyey abu daawuuda abu daawuud baa wariyey kadalika bayhaqi xaakim baa saxiixiyey waana sida ku soo aroortay axaadiis kale kadibna ilaahay tabaaraka wa tacaala loo weydiiyo inuu sugo yani maxaa yeelay ilaahu u dambi dhaaf baa la odhanayaa ilaahu sugna waa la dhahaya maxaa yeelay sida nebigu sheegay sal lay wasalam bimujarad qabriga lagu hubsado isagoo shanqadhii dadka maqlaya oo weli shanqaadkoodii iyo shanqadhoodii maqlayaa la noolaynaya oo lasoo soo fadhiisiinaya oo labadii malag u imaanaya markaasaa imtixaankii iyo su-aalihii lagu bilaabaya lagama dultegin markaas saas man marka in waxoogaa la dul joogo oo ilaahay u dembi dhaaf la yidhaahdo oo ilaahu sug la yidhaahdo ayaa sunnada nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sidaas man wacan damrata bni xabiibin radia allaahu canhu axadi taabiciina taabiciinta mid ka mida ahaa damrat bni xabiib axad taabiciin yani ardadii saxaabaduu ka mid ahaa ee ma aha saxaabi maaha can damrat bni xabiibin radi allahu canhu axad taabiciina taabiciinta mid ka mida ahaa qaala wuxuu yidhi kaanuu waxay ahaayeen dadku yastaxibuuna kuwa jeclaysa idaa goortii suwiya la simo cala almayiti meydka korkiisa qabruhu qabrigiisa lagu simo oo qabrigii la duugoo la ekeeyoo la simo meydkiina la geliyo oo wansarafa ay gadoomaan annaasu dadkii canhu xaggiisa ka gadoomaan oo dadku tagaan an yuqaala in la yidhaahdo cinda qabrihi qabrigiisa in la yidhaahdo agtiisa an yuqaala in la yidhaahdo ayay dadku jeclaan jireen cinda qabrihi meydka qabrigiisa agtiisa in lagu yidhaahdo waxaa la dhahayaa yaa fulaan qul laa ilaaha ila allah yani waxay jeclaan jireen dadku markii meydka qabriga la geliyo oo lagu duugo dadkuna ka noqdaan in qabrigiisa agtiisa lagu yidhaahdo hadalkan hadalkee yaa fulaanu hebelow qul waxaad dhahdaa laa ilaaha ila allah war laa ilaaha ila allah alaaa maraatin saddex goor baa saa lagu dhahaya markaasu haddana waxa le yaa fulaanu hebelow qul waxaad dhahdaa rabbii rabbigay allaahu alla weeye wa diinii diintayduna alislaamu islaannimo weeye waa diinta islaamka wa nebiyii nebigayguna muxamadun muxamed weeye war hebelow sidaa dheh yani waxaad moodaa waxay u laqinahayaan jawaabtii uu malaa'igta ugu jawaabi lahaa lanna waa su-aalihii la weydiin lahaa sooma man rabbuka wamaa diinuka wamaa nabiyuka sooma waa su-aalihii jawaabtoodii baa marka loo meerinhaya oo warsaadhe bay leeyihi ayb rawaa waxaa wariye xadiidka saciid ibnu mansuur baa wariyey mawquufan isagoo ku jooga calaa man cala taabiciyi damrat bn xabiib buu ku ege mawquuf haddii la yidhahdo sidaasoo kale loo isticmaalo mawquufka asal ahaan fi cilmi lmusalax waxaa loo yaqaanaa xadiidka saxaabiga ku eg laakiin hadduu saxaabiga hoos uga dego maqtuuc baa la dhahaa maqtuuc saas daraaddeed taabici buu ku egyahay waa maqtuuc mawquuf haddii loo isticmaalayana waa loo isticmaali karaa markaa in la qaydo la yidhaahdo mawquuf cala taabiciyi am mawquuf cala zuhri aw mawquuf cala fulan marka in la dhaway man marka wuxuu ka wadaa mawquufun maadaama uu yidhi ninkani waa taabici oo inoo sheegay mawquufunta wuxuu ka wadaa bimacnaa isaga ma dhaafsiisna saxaabadana ma gaadhsiisna nebigana ma gaadhsiisna salawatu rabbi waslamu aleyh aarkaa saciid ibn kutubta inta arkay oo kitaabka sharaxday wax sanadkiisao toosa sheegaya ma arkay laakiin waxaa ku filan inuu daciif yahay waa taabici soma maqtuucaadka taabiciyiintuna waxaa laysku waafaqsan yahay inay daciif tahay haddii laga hadlayo o laga doodayo saxaabiga qowlkiisa iyo ficilkiisu ma xuja taabici warkiisu isago xaggee yaalla taabici warkiisu waa maqtuuc maqtuucuna waa min anwaaci daciif cinda jamiici almuxadisiin layskuma khilaafsano saas daraaddeed waxaa ku filan inuu daciif yahay inuu yahay maqtuuc taabiciga ku eg sanadkiisa haddii la heli lahayna waa dhici kartaa inay cilado kale ka soo bixi lahayn weli abaraaniyi waxaa u sugnaaday buu ihi naxwuhu xadiidkaa mid la mid a ah. min xadiidi abi umaamata abu umaama xadiidkiisa xaggiisu uga sugnaaday marfuucan xaalu yahay mid la koryeeloo nebiga la gaadhsiiyey mutawalan oo haddana la dheereeyey isagoo dheer oo nebiga haddana loo kor yeelay buu abaraani wariyey laakiin min xadiidi abi umaama ah xadiidku waa sidan lafdigiisu sidan ku yimi saciid ibni cabdilaahi alawdi nin la yidhahdaa ka warinaya abu umaama oo wuxuu leeyahay waxaan ahaa abu umaama radi allahu canhu wa huwa fi nasci isaga oo xaaladii nafka siibidda ku jira sakaraadoo naftu ka baxaysa markaasaa abu umaama wuxuu yidhi idaa ana mittu fasnacuu bii kamaa amaranaa rasuulu lahi sal lay wasalam an nasnaca bimowtaana war haddaan dhinto naftu iga baxdo waxaad igu samaysaan wixiina uu nebiguna amray inaannu ku samayno dadka dhintay oo muxuu yahay wuxuu yidhi amaranaa wuxuuna amray rasuululahi sal lay sl rsulku wuxuuna amray e idaa maata axadun min ikhwaanikum buu yihi mid walaalihiinna ka mida muslimiinta hadduu dhinto fasawaytum turaaba calaa qabrii ood qabrigiisa carada ku sintaan ood gelisaan falyaqum axadukum calaa ra'si qabrihi midkiin qabriga madaxiisa ha istaago uma liyaqul ha yidhaahdo u dhahaya yaa fulaan ibni fulaana war hebelkii ina heblaad ahaayow ina hebel ahaayow maaha hooyadii baa loo nisbay marka war hebelkii ina heblaad ahaayow ee sidaa markuu yidhaahdo fainahu yasmacuhu walaa yujiibhu buui waa maqlayaa laakiin kuma jawaabayo kadib haddana ha ku celiyo ha dhaho yaa fulaan ibnu fulaana war hebelkii ina heblaad ahaayow fainahu yastawii qaacidan wuu soo fadhiisanaya markaa yeedhidaa labaad buu soo fadhiisanaya kadibna wuxuu leeyahay yaa fulaan ibnu fulaana war hebelkii ina heblaad ahaayow mar saddexaad ha ku celiyo fainahu yaquulu arshidnii raximaka allah markii labaad buu soo fadhiisama mar saddexaadkii waxbuu codsanaya marka wuxuu leeyahay warniyahu ihag o ihagaajiyo allah ha ku naxariista bameelun igu toosi walaakin laa tashcuruuna laakiin idinkuma dareemaysaan hadalkaas ma garanaysaan w man marka ha ku yidhaahdo ninkii markuu diyaar yahay oo ku yidhaahdo war meelun ii dir udkur maa kharajta calayhi min addunya war waxaad xusuustaa wixii adduunyada aad kala tagtay oo ah shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan cabdu rasuul shahaadatenkii qir haye wa anaka radiita billaahi rabban inaad ilaahay rabbinimo uga raalli noqoto wabilslaami diinan diinta islaamnimona aad diinta islaamka uga raali noqotay wa bimuxamadin nabiyan muxamedna nebinimo xagga aad uga raali noqotay wabilqur'aani qur-aankana aad uga raali noqotay imaaman inuu imaam kuu noqdo ku hogaamiyey sidaa haddaad dhahdo hee hadalkiibuu weli u wadaa qabriga korkiisuuna taagan yahy faina munkaran wanakiiran ya'hudu waaxidun minhumaa biyadi saaxibi sidaa markaad dhahdaan munkar iyo nakiiroo labadii malagee xisaabinahaye mid walba ka kakaluu gacanta qabanaya markaasuu wuxuu leeyahay inaliq maa taqcudu cinda man luqina xujatahu warina keen buui meesha ina soo dhaaf nin xujadiisiiba loo meeriyo loo laqinay maxaa ku agdhigay maxaa ku ag fadhiisay ina soo dhaafi meeshani waa meel muxuu ahaye meel halisa weye ninkan xujadiisiiba waa u laqinantahay tahay waxba kama qaadi karnen ina soo dhaafi buu dhahay midba midka kale ku odhanay fayakuunu allahu tabaaraka watacaala xujatahu canhuma markaa ilaahay baa tabaaraka watacaala xujo u noqonayo u doodaya addoonkaa isaga oo macnaha waxa weyaan markaasaa wuxuu yihi nin meesha joogay hadalkaa markuu nebigu yuri sal ly slam nin meesha jooga wuxu yhi ya rasuul allah fain lam yucraf ummuhu hooyadii haddii la garan waayo ka hor so ina heblaad un meesha kama socon ina hebel ma jiro ina heblaad haddii hooyadiiba la garan waayo ka hor markaasaa wuxuu yidhi yansibuhu ilaa xawaa calayha assalaam oo waxaa la odhanaya ya fulaan ibni xawaa hooyo la garanhayo markan waxaa ugu sokaysa xawa sooma xaawaha loo tiriy markaas oo hooyaha looga dhigo war hebelkii ina xaawo ahaayo hala dha markaas xadiidka noocaasi waa xadiidka loo yaqaano isaga iyo afarkan meesha ku yaallaba loo cuskado talqiinta meydka marka qabriga la geliyo kadib loo laqinayo talqiintu waa laba noocoo midna waa nagii soo marnay oo meydka intuusan naftu ka bixin in shahaadada loo laqino taa waan soo marnay inay sax tahay sooma talqiintani waa midda labaadoo marka qabriga la geliyaa la ahriyaa war hebelu saadhe war saadhe warsaadil sidaadhe warsaa kaga jawaab waxaasay daldalaan xadiikaasi waxa wey waa xadiis daciif jiddan wax jira maaha waa xadiis mudlim ah musalsal bilmajaahiil wa sanadkiisu yani waxa weyaan majaahiil baa tifka ah isagoo dhan waa wada mugdi wa cutbat ibnu sakan nin la yidhaahdo oo matruukana waa ku jira saas daraaddeed baa imaamulbayhaqi wuxuu yidhi waa mansuubun ila alwadci waahin mansuubun ila alwadci ninka isaga waa nin aad daciif u ah bal waxaaba loo tiiriyaaba inuu axaadiista dejiyo oo ragga been abuurta oo jeebkiisa intuu xadiis ka sameeyo nebiga u tiiriyay inuu ka mid yahay maana ayib xadiidka marka waxaa daciifiyey a'immada xadiiska kulligood baa daciifiye waxaa ka mid ah xaafid alciraaqi ibnu salaax alimaam nawowi haytami zarkashi ibnu taymiya ibn alqayim sancaani sheekh albani iyo xaafid ibnu xajar sida uu ka soo guurinayo ninka la yidhaahdo ibnu callaan fi lfutuuxaati arabbaniya oo wuxuu leeyahay aciifun sanad lxadiii min aariiqayni daciifun jiddan sidaas w man xadiiku marka ma sugna saas daraaddeed xadiidka talqiinta waa xadiis daciifa bal wax jira ma aha dacfi keliyana maahe waa dacfi aad u adag oo aan la deliishan karaynin waxaa qariib ah xadiidku isagoo dariiqiisa labadiisa wuxuu ku yimid dhan wada dicaaftaasi ku jirto oo aan sugnayn oo aimada xadiidku ay daciifiyeen ayaa haddana alxaafid ibni xajar fi talkhiis wuxuu yidhi isnaaduhu saalixun waqad qawaahu diyaau fii axkaamihi sanadkiisu waa saalix buu yidhi diyaa baana xoojiyey xadiidka meel kalena waxaa laga soo guuriyey xaafidka laftiisa inuu xadiidka daciifun jiddan ku sheegay labadaa hadale xaafidka midka hora midka odhanaya xadiidku waa daciif jiddan baa sax hadalkan uu leeyahay saalixun isnaaduhu saalixun uu leeyahay hayru saalixin waay kalaamu haada hayru saalixin lanna daraasa xadiiiya marka xadiiska lagu sameeyo waa sidaa muxadisiinta kale ay leeyihin isagana qowlkiisa kale laga soo gorinay u leeyahay xadiidku marka ma sugna walaa karaama saas w man saas daraaddeed talqiintaasi waa bidco talqiintaas waa bidco aan afar iyo raatoona lahayn wacan buraydaa bni xusaybin alaslamiyi radi allahu tacala canhu qaala wuxuu ihi waxyaalaha culimada qaarkood ay leeyihiin xadiisku inuusan jirin waxaa kutusaya ruuxa in hooyadii loogu yeedho ma aha shareecada islaamku waxay qabto fulaan ibnu fulaana saas daraaddeed maalinta qiyaamada markii la tago sida xadiidkii ninkii mxuu ahay ballanfuryada sameeyey oo kutusayay waxaa la odhanayaa haadihi hadratu fulaan ibni fulaan ibni fulaana ma aha ibnu fulaana kii aabbala-aanaa hooyadii loo tiiriyaa garaca sharci darrada ku dhashay baa la yidhaahdaa fulaan ibnu fulaana laakiin ruux aabihii nasabkii la garanayo adduuniya aakharaba haddii loo yeedhayo hebelkii ina hebel ahaayo baa la dhahaa sooma marka waxay kutusi bay leeyihiin inuu yahay xadiidkani min wadci zanaadiqa shacwudiinta iyo waxaan hadda jeebile wacan buraydata bni xusaybin alslami radia allahu tacala canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu lahi sal lay waslam rasuulku wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa nahaytuku mid inka reebay can ziyaarati alqubuuri qubuurta ziyaarashadeeda ee fazuuruuha ziyaarta waxaa wariye muslimun muslim baa wariyey wazaada wuxuu ziyaadiyey zaada tirmidiyu tirmidi wuxuu ku ziyaadiyey fainahaa iyadu tudakiru waxay idin xusuusinaysaa ama tudakiru waxay xusuusinaysaa dadka alaakhirata aakharay xusuusinaysa ayb zaada wuxuu ziyaadiyey ibnu maaja xadiidka qaybtiisa hore muslim uu warinayo abu daawuud iyo nasaa-i iyo beyhaqi iyo baqawi iyaguna way la warinayeen ziyaadadaa dambe oo fa inaha tudakiru alaakhiratana waxaa iska leh alimaamu tirmidi iyo keyrkiiba qolo kale la warinaysa xadiidka lafdiga bayhaqi waxa weeye wuxuu leeyahay kharajnaa maca rasuli lahi sal ly slam fii safar nebiga sal lay waslam baa safar u raacnay markaasaanu meel degnay markaana waxaan ku dhownahay buu yidhi kun ruux oo gaadiid wadata kulligood gaadiid saaran markaasuu nebigu istaagay sal alay slam markaasuu laba ragcadood tukaday ariiq buu hayaa waa socoto markuu labadii ragcadood ka soo jeedsaday wuxuu soo jeedsaday nebigu sal lay wasalam isagoo labadiisa indhoodba ay ilmaynayaan ilma ay ka socoto markaasaa cumar baa isu taagay xagga nebiga sal lay wasalam fafadaahu bilabi waalummi aabbihii hooyadiibuu ku furdayo fidaaka abi wa ummi buu yidhi aabbihii hooye yaa lagu dhaafsadaaye ee wuxuu ku yidhi laka yaa rasuul allah rasuulka ilahi maxaa kuu sugnaaday maxaan kaa oohiyey loo eedi markaasaa wuxuu yihi nebigu sal lay wasalam inii ista'dantu rabbii fi istikfaarii liummii falam ya'dan lii fabakaytu laha raxmatan laha fabakaytu raxmatan laha min annaar rabbigay baan waxaan weydiistay buu nebigu sal lay slam inuu ii idmo hooyaday inaan dembi dhaaf u weydiiyo waana ii diiday buu rabbigay tabaaraka wa markaasaa waxaan la ooyey naxariis iyo danqasho aan uga danqanayo cadaabkiiyo naarta markaasaa wuxuu wa wainii kuntu nahaytukum horay waxaan idinka reebay xabaalaha ziyaarashadooda ee hadda ziyaarta wuxuu ka dambaysiiyey waxaa kaloon idinka reebay hilibka udxiyada saddex beri ka badan inaad kaydsataan ee hadda kaydsada waxaa kaloon idinka reebay weelasha inaad khamrada ku cabtaan awciyada la yidhahdo waa weelashii khamrada loo isticmaali jiray inaad isticmaashaan baan idinka reebay ee weelasha iyagaha hadda isticmaala laakiin wax wax sarqaamiyo khamraa iska ilaaliya saddexdaa qaybood buu xadiisku wada waa xambaarsan yahay muslim baana warinaya ayb wazaada wuxuu ziyaadiyey zaada ibnu maajah wuxuu siyaadiyey ibnu maaja ibnu maaja wuxuu siyaadiyey min xadiidi ibni mascuudin cabdullahi ibn mascuud xadiidkiisa xaal uu yahay wuxuu ziyaadiyey watuzahidu siyaarada qubuurtu waxay yani tusahidu waxay zaahidsiisaa dadka fi dunya adduunyada dhexeeday ku zaahidsiisaa yani zuhdu fi dunya waxa weeye in macnaha waxa weyaan adduunyada aad iska fududayso saraacinteeda aad iska dayso waxaa ziyaadada la socotay ibn maaja lafdigiisa kadalika xaakimna waa la qabaay watudakiru laakhiratana way la socotay axmed wuxuu ku daray walitazidkum ziyaaratuha khayran ziyaarada qubuurtu khayr inay idiin siyaadiso nasaa-i isaguna wuxuu ku daray faman araada an yazuura falyazur ruuxii raba inuu qubuurta siyaarto ha siyaarto walaa taquuluu hujran hadal xul oo baailan ha ku hadlina qubuurka markaa tagtaan hujriga sida uu leeyay imaamu nawowi caleyh ullah huwa alkalaamu albaail waa hadal baailoo shareecada waafaqsanay haddaad qubuurta siyaarataan hadalkan xun ee shareecada khilaafsan o dhan iska ilaaliya wey macna saasuu nebigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh xadiistaasi waxay faaiidaynaysaa inay mashruuc tahay qubuurta siyaaradeeda taqriiban waa laysla ogol yahayo waxay ka mid tahay waxyaabihii inta la reebay haddana dib nebigu ka rugseeyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh dib baa laga rugseeyey isla xadiidka laftiisana ka muuqata intuu mar nebigu reebay inuu dab ka rugseeyey markaa hore la reebay xikmadda ku jirtay waxay ahayd dadku maadaama asnaam iyo ilaahay keyrkiio la caabudo ay ku dhowaayeen oo iimaankoodu iska cusbaa ayaa waxaa laga jirayey sidoodaba tacalluqa qubuurta iyo dadka dhintay iyo asnaamta laga goynayay markay tooseen oy fahmeen oo wax kasta u kala caddaadayna dib baa loogu fasaxay hadda markaa cilmi bay yeesheen wax walba waa kala garanayaan soo ma ziyaaradii saxda ahayd iyo ziyaaradii khaldanayd baa u kala soocan marka markaa kadib buu nebigu dib ugu fasaxay salawatu rabbi wasalam caleyh fasaxaa dambe iyo amarkaa dambe wujuub ma faa'iideynayo istixbaab buu faa'iideynaya leanna qaacida usuuliyaa jirto haddii shareecadu shay intay bannayso ay haddana dib ka reebto haddana ay dib ka fasaxdo shaygaas muxuu noqonaya ay dib ka amarto amarkaas dambe waxay leeyihiin shayga intaan la nahiyin xukumkii uu lahaa lahaabay dib ugu celinaysaa saasaana muxaqiqiinta usuuliyiintu ay qabaan waana sida saxda haddii intaan nahyiga lagu samayno iska mubaax ahaana amarkan dambe ibaaxadii unbuu dib ugu celinaya ee nahyigii ka dambeeya hadduu intaan la nahyiyin uu mustaxab ahaana markii la nahyiyey kadib amarka ka dambeeyay wuxuu dib ugu celinayaa istixbaabkii nahyiga ka hor hadduu waajib ahaana oo nahyigu reebayna nahyiga kadib amarka yimid wujuubkiibuu dib ugu celinaya qabla nahyi xukumkii uu ahaa unbuu amarkan dambe gadaal ugu celinaya saas daraaddeed baa culimmadu waxay badankood qabaan ziyaaraة اlqubuur waa mustaxab waa sunno waajibna ma aha makruuhna ma aha xaaraamna ma ahee waa sunno iyo mustaxab wey ayb waxaa loo xadiidku marka inoo faaideeyey wuxuu inoo faa asbaabta loo siyaaranayo qubuurta maxaa laga doonayaa xabaalaha iyo qubuurta waxaa laga doonayaa axaadiistu waxay caddaysay fainaha tudakiru alaakhira aakharo ay idinsoo xusuusinaysa aakharo ayay idinsoo xusuusinaysa saas daraaddeed baa xaakim wuxuu warinaya min xadiidi anas inuu nebigu yuri sal ly slam fainaha turiqu lqalba wa tudmicu alcayna tudakiru alaakhirata walaa taqulu hujran qalbigay jilcinaysaa ziyaarada qubuurta indhahana way ka ilmaysiinaysaa aakharana way idin xusuusinaysaa hadal xunsa ha ku hadlina markaad tagtaan sanadkiisu waa xasan bule sheekh albani aleh raxmatullah marka ujeeddada loo tagayo waxa weyaan inaad adiga aad ka soo faa'iido faa'iidadaad ka faa'iidaysa ay noqoto inay aakharana aad ku xusuusato qalbigaagu ku jilco indhahaagu ku ilmeeyaan aakhara inay ku xusuusiso waa muhimmad loo taga waay wade markaad xabaalaha tagtay iyo qubuurta oo dadkani aada ogaato shalay inay joogeen meeshaad maanta joogto saad hadda hunguriga iyo damaca iyo lexjeclada iyo dadaalka kugu jiraa ku jiray maantana maantanaba kuwaasoo waa tageenoo daartaa kale daarul aakhira abay yaallaan berrina adiga meeshanaad imaan doontaa halkanaad ku dambayn doontaa waxaad adduunye camirto iyo waxaad dhisto iyo waxaad dadaasho iyo waxaad tabacdaba guriganaad ku dambayn doontaa sidaa markaad iska soo dhaadhiciso waxaad soo noqonaysaa adoo wax iska kaa bedeleen faa'iido weyn waay oo ruuxa zaa'irka u noqonaysa ayb waxaa shardi ah ruuxu markuu meesha tago inuusan wax xumaana ku hadlin walaa taquuluu hujran kadalika waxaa kutusaya xadiidka abu saciid oo axmed iyo xaakim ay soo saareen wa canhu lbayhaqi oo nebigu yuri sal lay aslam inii nahaytukum can ziyaarati alqubuur qubuurta ziyaaradeedaan idinka reebay fazuuruuha ziyaarta buu nabi ur sal lay slam ayb faina fiiha cibra kuwaana qaadasha iyo cibra ku jirta cida iyo cibra ku jirta waa lagu waana qaadano ruuxa noloshiisa wax ka bedelaysa aye walaa taquuluu maa yuskhitu rabba hadhihina wax rabbi cahagelinaya rabbi cahagelinaya hadhihina xadiis saxiixa wey calaa sharti muslim siduu xaakim leeyahay dahabina waa ku waafaqay iyo shekh albani xadiisku waa sooyahy marka maa yuskhitu rabba ha ku hadlina iyo laa taquuluu hujran waa isku macnoo hadal shareecada khilaafsan iska ilaaliya taasi waa mid waa faa'iidada loo tegay inaa adiga aad qalbigaa uu kusoo jilco faa'iidada labaadee loo tegaye in meydka loo soo duceeyo weyo waan u tegi doonaa qaabka loogu ducaynayo amwaadda iyo qubuurta muslimiinta markii la siyaarto adigana marka waad soo faa'iiday dadkii meeshana waad u soo faa'iidaysay oo waad u soo ducaysay muhimmaddu waa intaa ziyaarada sharcigana waa taa ee nusuusta ku soo aroortee nebigu jideeyey salawatu rabbi waslamu caleyh shardi kalaa jiro waa inaadan safar u gelin siyaarada siyaarada qubuurta haddii intaad u sahay qaadato meel safar loo aadaya aada u aado ayadana waa mamnuuc laa tushaddu arixaalu ila ila alaaati masaajida xadiidkii baa ku tusay meel inta sahay loo qaato muxuu ah rarka loo adkaysto loo safro oo cibaado loogu safro oon saddexdaa masjid ahayn ma jiraan waa masjidka maka masaajidka madiina ee nebiga sal ly slam iyo masjid alaqsa oo ku yaalla baytalmaqdis saddexdaa meelood baa cibaado loogu safraa haddii masaajiddii ay sidaa yihiinna qubuurtu waa ka sii xad qabri loo safrayo oo loo sahay qaadanayo adduunka looga imaanayo waa khuraafo baail ah khuraafo baadil ah inta badanna dadka qubuuraha caabuda baa sidaa samey waxaan arki jiray qabriga sheekh weys waqtiga siyaarada marka la gaadho zanzibaar baa looga imaan jiray maaqaano dadkii yani dadka qabadood badan inay garanayan ba laga yaaba maraan socoto ahaayoon soo maray meesha la yidhahdo afmadow baa waxaan kula kulmay qolyo baabuur wato oo ka yimi zanzibar iyo tanzaniya oo sawaaxili ah oo dad aad u fara badan bay wataan dad xanuunsanaya iyo dad jiran iyo dad bay wataan xaggay u socdaan qabrigii sheekh ways baa loo wadaayo inuu dadkan soo daaweeyaa loo wadaa xilli roobeed bay kusoo hagaageenoo jidadku go-an yihiinoo mudday meesha joogeen oo sahydii kaga go'day marka in safar loo soo galo khalad wey xataa haddaad qaabkii sunnada u siyaaranayso laakiin safar ahaantaasaa khaldan ayib waxaa hujrun min alqowl ah shareecadana khilaafsan siyaarada mamnuuc ee muxaramkana ah oon shareecadu qabin in xabaalaha loo siyaarto in iyaga wax laga doonto ziyaarada ay shareecadu diiday waay waana shirki taas ah, inaad qubuurta u tagto in aad baahidaada u geysato qubuurta iyo dadka ku jira oo awliyada iyo kuwii magaca lahaa intaad u tagta aad tidhaahda roobna siiya abaaraha qaada colaadda rafciya dadka jiran daaweeya maqsuudka ilaahay igu shafeeca wasiilaan idinka dhigahay wayinkaa waa idin dirsaday caradooda inta lasoo qaato laysmarmaryo laysku daaweeyo la cabo kullu daalika waxay ka mid tahay ziyaarada shirkiga ah ee diinta lagaga bixi ee aan daliilka loo haynin ee shareecada ilahay iskhilaafsan tabaaraka wa tacala markii wadaaddadii la yidhi war waxaas daaya diinta ma waafaqsanana ziyaaradii baa la diidayey baa laga bilaabay ziyaaradii baa la diidayey ziyaara mamnuuca iyo ziyaara murakhasa sharciya kala jirta ziyaarada shareecadu qabto waa taa axaadiista ku sugan ziyaarada mamnuuc ahee ay keeneen qolyahan ahlulbidacana waa middaas ahlulqubuurka wax laga doonayo sidii xuquuqdii ilaahay lahaa la siinayo la caabudayo la baryo la tuugayo dadka jiran loo geysanayo baahida laga doonayo loo safrayo middaasi waxa weeyaan waa ziyaaro ah mamnuuca ah, bal ziyaara shirkiya waay taa marka waa in aad looga taxadaro layska ilaaliyo an abi huraraa radi alahu canhu ana rasuul lahi sal lay slam rasuulku lacana wuxuu lacnaday zaa'iraati alqubuur dumarka qubuurta siyaarta akhrajahu waxaa wariyey atirmidiyu wa saxaxahu waxaana saxiyey ibnu xibbaana saxiixiyey waxaa kaloo isagana soo saaray axmed ibnu maajah iyo bayhaqi sanadkiisana waxaa ku jira in la yidhahdo cumar ibnu salima cumar ibnu abi salima cumar ibnu abi salama dheh ayaa ku jira oo laysku khilaafsan yahy lakin tirmidi wuxuu leeyahay waa xadii xasan oo saxiix kadalika waxaa taxsiiniyey ibnu qaaan islaam ibnu taymiya aad ugu dooday xadiidkan shekh albaanina wuxuu ku tasxiixinayaa lafdi kaleo xadiidku ah lacana allah o lacana rasul labada way jiraan zawaaraati alqubuur zawaaraat dumarka siyaarada badiya qubuurta la siyaaranayo oo aad qubuurta u siyaarta liana zaa'iraat iyo zawaaraat farqi baa udhexeeya zaairaat waxay ku dhici kartaa hal mar hadday ziyaaro taxa tahay laakiin zawaaraadku waa facaal weeyo waa min siyaqi lmubaalaga oo waxaa laga wadaa aad midda u samaysay aad u noqon noqoto bay markaa ku dhacaysa wuxuu leeyahay alxaafid albusiri caleyh raxmat ullah waxaan dhihi lahaa xadiidku shaahiid buu leeyahay xasaan uu warinayo axmed iyo xaakimna ay soo saar ibn maaja lafdigu laakiin waa zawaaraad busirina wuu saxiixiyey sanadkiisa xadii kaleeta u markhaati kacayo muxuu ahaay xadiid ibni cabaas oo ahlu sunanka iyo keyrkood soo saareen oo riwaayada intooda badan rag badan baa warinaya qaarna zaa'iraad bay ku warinayen qaarna zawaaraad bay ku warinayen lafdiga zawaaraadkaabaa xoog badan buu leeyahay sheekh albani caleyh raxmatullah warka marka laysu geeyo xadiidku wuxuu ku sugan yahay lafdiga ah lacana zawaaraati alqubuur lafdiga lacana zaa'iraati alqubuura waa daciif saas man macnahana waan idiin sheegayo zaa'iraati alqubuur waxaa la yidhaahdaa dumarka siyaarta walow hal marna ha noqotay laakiin zawaaraadka waxay noqonaysaa dumarka siyaarada badsada kuwa un bay ku dhacay oo waxaan gelaynin lacnadda markaas dumarka marmar siyaarto oo aan badsanin markaa geli maayaan lacnadda waa lafdiga zawaaraad haddii la yidhahdo laakiin lafdiga zaa'iraad haddii la yidhaahdo kulligood waa wada gelaya lafdiga zaairaada marka waa daciif zawaraadka marka sugano macnaha waxa weyaan saxiixa man ayb xadiidkaasi wuxuu faa oon ka faa dumarku qubuurta ma siyaaran karaan mise ma siyaaran karo ma siyaaran karaan masaladaas macnaa xadiisku ka hadlay garanay inay raggu siyaaran karaan waa xadiidkii horaan kaga soo hadalnay laakiin xukumkaasi rag iyo dumarka ma ka dhexeeya mise raggu khaasu yahay xadiidkani wuxuu faa inuu ragga khaasu yahay laakiin lafdigaas hadda meesha yaalle daciifkaabuu ku faa-iideynaya mana sugnaanin ayb culimada badankood waxay qabaan dumarka inay u bannaan tahay inay qubuurta siyaartaan siday raggaba ugu bannaan tahay siday jumhuurtu qabaan waa saas xaadiis kalena kutusaysa waxaa ka mid ah xadiidu caaisha radi allahu canha waxay tidhi waxaan ka imid maalin maalmaha ka mid ah waxay ka timid xabaalaha markaasaa ibni abi mulayka oo ardayga xadiis ka qaadanaya wuxuu ku yidhi yaa umma almu'miniina min ayna aqbalti xaggeed ka timid buu yidhi hooyadii muminiintahay markaasaa waxay tidhi min qabri cabdiraxmaan ibni abi bakrin walaalkeed cabdiraxmaan ibni abi bakr qabrigiisaan ka imid bay tii markaasaa waxaan ku idhi buu alaysa kaana rasuulu lahi sal lay slm naha can ziyaarati alqubuur soo nebigu ma ahayn mid reebay qubuurta ziyaaradooda markaasaa waxay tidhi nacam uma amara biziyaaratiha taabay tiri way jirtaa inuu nebigu raabay laakiin waxaa ka dambeeyey bay tiri inuu nebigu fasaxay ziyaarada qubuurta ayb xadiikaas xaakimi bayhaqi baa soo saaray ibn cabdilbar dahabi wuu tasxiixinaya busiri sheekh albani wakadalika ciraaqi wuxuu xaafid aciraaqi isnaaduhu jayid ziyaarada caaisha radialla canha ay haddana ku fasirtay fasxii nebiga ay u cuskatay waa xadiikeedu waa sugan marka caaisha radialla canha qubuurta way ziyaaratay xadiidkay u deliishatayna waa xadiidkan hadda soo marnayo fazuuruuha fa fainaha tudakirukum alaakhira caaisha marka waxay fahamsan tahay ruksadaasi nebigu bixiyo qubuurta hala siyaarta ah amarkaasi rag iyo dumarba waa ka dhexaysa sida reebiddii hore markii la reebayba ay uga dhexaysay reebiddu ayaa markan dambe loo ogolaadayna uu ogolaanshuhu uga dhexeeyey waana sida nusuusta haaliban haddii ragga la amro dumarkuna waa la qabaan haddii kale waa in la helo nas raggan ku khaas yeelaya xataa siiqada la isticmaalay ha noqotoba siiqadii ragga loo isticmaali jiro laakiin sida cilmul usuulka muqararka ku ah haddiiba xugum loo jideeyo ragga dumarkuna waa la qabaan haddaynan la qabin oynan la wadaagayninna waa in la hela nas ka reebayo dhahaya raggay khaas ku tahay haddii la waayo soomaa waa ka dhexeeyaan labadaba ayb xadiikaasi xadiis wuxuu ka mid yahay jumhuurtu ay deliishanayaan waxaa ka mid a ah xadiid kaloo aada u dheer oo fii saxiix muslim ku sugan oo khulaasadiisu ay tahay nabiga sal lay aslam caaisha iyadoo habeen la jiirta ayaa waxay tidhi yuu nebigu si fudud iiga baxay si fudud buu baxay maraha waxay is haweenkiisii kalu aaday waan dabagalay bat anoo iska qarinhayaan dabagalay bat nebigu sal lay aslam dumar ma soconina jibriil baa u yimid oo soo bax yidhi kaalay muminiintii baqiic ku aasnayd u ducee baa layidhi soo baxayoo markaas wuxuu galay bay tiri nebigu sal lay slam xabaalihii baqiic meeshaasoo marka iyaduna meel bay ku gabatay duca dheer buu marka nebigu galay bay tiri baar markuu ducaynahay yuu soo gadoomay bay tiri markaan arkay isagoo soo gadoomay baan soo hor orday bay tiri markuu laxaagsadba anna waan laxaagsadaa markuu rucleeyena waan soo hor rucleeyaa waan ka soo horgalay bay tiri gurigii sariirtii baan isugu nimid anuu neef tuurahay ila way soo orodayn markaasaa wuxuu nebigu sal lay sl caaisha maxaan kugu dhacood la neef tuuraysaa buu yidhi qisadii baan uga warran bay markaasaa wuxuu nebigu sal lay sl caaishay ma waxaad ka baqaysaa ilaah rasuulkiisu inay ku dulmiyaan oo cadaalad kuu samayn waayaan bimacnaa habeenkaagii in haweeney kale la siinayo miyay kula noqotay buu nebigu uri sal lay slm markaasaa caaisha waxay tii rasuul ilaahayo oo alle yani wuxuu ku yidhi haddaadan ii sheegin wixii jiray ilaahay baa ii sheegi doonu ku yidhi ogaa markuu ka inay ka qayso say waxu jiraan buu ku yidhi haddaad ii sheegi weydo waxaa ii sheegi doona buu yidhi alcaliimu alkhabiir sooma allah ayna waxba ka qarsoonay markaasa waxu tir o rasuul ilaahayo waxa bini aadamka qalbiga ku jira ay qarsanhayaan alla ma ogsoon yahy haabuu ku yidhi nebigu sal lay caaisha radi allahu canha markaasaa nebigu sal lay waslam qisadii markii ay ka sheekaystaan wuxuu ku yidhi waxay ku tidhi waa qasadka aan ka leenahay xadiidkee waxay ku tidhi rasuulka ilaahayow haddaan sidaasoo kale sameeyoon qubuurta muslimiinta ziyaarto maxaan dhahaa markaasaa waxay nebigu ku yidhi sal lay slam waxaad tidhaahdaa assalaamu calaykum assalaamu calaa ahli diyaari min almu'miniina waalmuslimiin wayarxamu allahu almustaqdimiina mina waalmusta'khiriin wainaa in shaa allahu bikum laaxiquun sidaa dheh oo ugu ducee haddaad qubuurta siyaarato buu nebigu ku yih sal lay slam xadiiskaasi saxix muslim buu ku yaallaa muxuuna faa'ideynaya wuxuu faa'iideynayaa inuu nebigu u ruqsayoy dumarka inay siyaartaan oo buurta siyaartaan oo usoo duceeyaan waxay ugu ducayn lahaayeenna nebigu waa baray salawatu rabbi waslamu aleh caisha waxaa kaloo loo deliishanayaa inay dumarku qubuurta siyaaran karaan xadiidkii fii saxiixulbukhaari ku yaallay haweenaydii qabriga agtiisa taagnayday ku ag ooyeysay nebigu soo agmaray soo garmaysaan ee uu dhihi jiray maa sabirti ee dhihi jirtay ilayka canii fa inaka lam tusab bimusiibati warniyahu iga durug dhibka igu dhacay baan kugu dhicin iyaduna haweenay qabri dul joogtay ahayd oo nebigu sal lay slam kama reebine sabir unbuu ku yidhi muuna ku dhihin dumarka qubuurta ma siyaartaane meesha dhaaf soma jeed marka xadiiskaas u waxaa u daliishanaya sidoo kaleeto cillada loo jideeyey ziyaarada qubuurta siyaarashadooda cilladu rag iyo dumarkaba way ka soo ma fa inaha tudakiru alaakhirata baa layidhi oo dumarku uma baahnaa inay aakhara xusuustaan miya fa inaha tudmicu alcayna sooma ahayn fainaha tudmicu alcayna wa turiqu alqalba wa tudakiru alaakhira intaasuba waa cilal rag iyo dumarkaba ka dhexeeya u baahan yihin soma madhabka jumhuurtu waa saasoo dumarkuna way siyaaran karaan ragguna way siyaaran karaan xabaalaha iyo qubuurta haddii aynu nidhahno see laga yeeli xadiidkan inoo yaalla oo lafdiga uu ku sugan yahay uu yahay lacana zawaaraati alqubuur iyo axaadiistan see loo jamcin haddii la yidhahdo laysu waafajinaya waxaa iswaafajiyey culimo uu ka mid yahay alimaamu alqurtubi shawkani sancaani iyo sheekh albani keyrkood waxayna isku waafajiyeen xadiidkan lacnaddu wuxuu ku saabsan yahay dumarka ziyaarada badsada axaadiistan kalena waxay fasaxaysaa aslu ziyaara ziyaarada asal ahaanteed khulaasada iyo natiijada inoo soo baxaysana waxay noqonaysaa dumarku qubuurta way siyaaran karaan laakiin inay badsadaan oy ku noqnoqdaan waa mamnuuc khulaasadu waa saas inay ku noqnoqdaan maxaa diidan xadiidkan lacana zawarat lqubuur baa diidan inay siyaaran karaan asal ahaan iyagoon badsanina maxaa faaiideynaya axaadiista kale faaideynaysa sidaasay isku waafajiyeen culimadaasi labada xadi waana tawfiiq aad u qiimo badan iyo jamc fiican wey man sidaas w alimaamu axmed fii riwaaya iyo ibn iyo culimo fara badan ay ka mid yihiin culimada mamlakada ayagu waxay qabaan dumarka inaan loo ogolayn inay qubuurta siyaartaan aslanba aslamba xadiistan mancigay markaa daliishanaya iyagu waa ra'yi fii nadari wallahu aclam laga xoog badan yahayo sidaa horeen taqriirinay xoog badan nusuustuna isugu imaanaysaa lanna masalada hadday nusuusi ku soo ururto in la jamciyaa ka fiican in qaar inta la xoojiyo kuwa kaleeto aan ictibaar loo yeelin macnaha wacan abi saciidin alqudri radi allahu tacala canhu qaala wuxuu ihi lacana wuu lacnaday rasuululahi sal lay waslam rasuulku wuxuu lacnaday annaa-ixata haweenayda barooranaysa ee ooyeysa qayliyeysa waalmustamicata iyo midda dhegaysanaysaba ahrajahu waxaa wariyey abu daawuuda abu daawuud baa wariyey xadiikaas abu daawuud wariyey sanadkiisu waa daciif jiddan aad buu daciif u yahay aafadiisuna waxa weeyaan iyo mushkilada uu qabo maxamed ibni xuseyn ibni catiya yaa isaga iyo aabbihii iyo awowgii oo kala warinaya ducafaa aalu caiya la yidhahda aalu caiya ducafaa aafada xadiidkuna waa iyaga xadiidku markii mustamicada uu la wato weye wailaa tan kale waxaa kusoo aroortay axaadiis kaloo badanoon sheegi doona insha allahu tacala xadiisku marka ma sugna bihada lafdi ma sugna min xadiis abi saciid ma sugna wacan ummi caiyaa radi allahu tacala canha qaalat waxay tidhi akhada wuxuu qaaday calayna korkanaga rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu naga qaaday ballan wey wuxuu korkanaga naga qaaday cahdi iyo ballan oo ah allaa nanuuxa inaanaan barooranin oonaan ooyin haddii ay geeri timaado muttafaqun calayhi bukhaariy muslim baa soo saaray dhamaystirka xadiidku waxa weeye beycadii horta waxay dhacday beycat nisa la magacba beycat nisa nebigu sal lay slam beycadii uu dumarka la sameeyey waxyaaluhu kula bayactamay waxaa ka mid ah waa aayaddii fii aakhiri suurati lmumtaxina ku timi yaa ayuha nabiyu ida jaءaka almu'minaatu yubaayicnaka cala an laa yushrikna biاllahi shay-an markuu nebigu mabaadi'daasi uu baycada kaga qaadayay waxyaaluhu ku daray waxaa ka mid ahaa inaydaan barooranin cahdi iyo ballan buu kaga qaaday nebigu sal lay slam waxay leedahay umu caiya ballantaa markuu qaaday nebigu sal lay slam ayaa waxaan idhibi tiri rasuul ilaahayow aniga baycada waan geli laakiin waxaa jira qoys qoys waxaa jira hadda ka hor intay igu dhacday ila baroortay oo igu kaalmeeyey baroorta sidaas daraaddeed ii fasax aan la soo baroortoo aan u soo gudo abaalkoodii markaasuu nebigu ka soo reebay sal lla alay waslam ilaa aala fulaan la soo barooraa la iyada baa loo siiyey beecadii bay gashay marka waxay leedahay umu catiya radi allahu tacala canha wa ardaaha dumarka nagii baycadaa galay cid oofisay ma jirto ilaa dhowr dumara mooye maa wafat minha imra'atun ilaa hamsun shan dumar unbaa oofiibata oo ilaaliyey baycadii nabiga ee la galay sal lay sl umu sulaym iyo mulcalaa iyo ibnat abi sabra imraatu mucaad ama imraatu mucaad iyo ibn abi sabro laba laga dhigo iyo iyadoo mucadiya dumar yar baa oofiyey bay leedaha macnaha ayib xadiidkaasi asaguna wuxuu faa'iideynayaa macnaha waxa weeyaan baroorta iyo oohinta meydku markuu dhinto inaan la ogolayn oo ay tahay sharcan wax mamnuuca ayb ah. lanno nebiga salawatu rabbi wasalam caleyh axaadiis far badan baa ka suganoo musiibada in lagu sabraa la doonaya laakiin in la qayliyana lama ogola oo la baroorto in wax la kharibo oo wax la burburiyo oo wax la qarbudo oo jidhka la jeexjeexo oo timaha la googooyo oo maryaha la dildilaaciyana iyaga iskaba dha xadiiska cabdillahi bn mascuud nebigu wuxu uhi sal ly slm laysa mina man daraba alkhuduud wa aljuyuub wa bidacwa aljaahiliyin naga mid ma aha ruuxii dhamannada garaaca jeebabkana jeexjeexo maryaha jeexjeex qayladii iyo dhawaaqii jaahiliyadana ku dhawaaqa hogayoo ba-ayay isku shubay oo kala shubayay waxay soomaalidu aqrin jirta kadalika xadiid abi muusa alashcari radi allahu canhuma cinda albuhaari wa muslim nebigu waa ka beri noqday alsaaliqa walxaaliqa washaaqa dumarka baroorta ee wax jeexjeexa ee timaha googooya ee markii musiibadu timaada aan ishayn karin oo ishanan karan nebigu beriguu ka noqday sal fi saxiix muslim kadalika nebigu wuxuu ku tiriyey baroorta meydka loo baroorto arrimihii jaahiliyada oo ayna dadku daynaynin oo laga karin laga teg maayo waxaa kaloo nebigu uri sal lay aslam annaa'ixa idaa lam tatub qabla mowtiha intaynan dhimanin haddaynan ka toobad keenin tuqaamu yowma alqiyaama waa la soo istaajinaya maalinta qiyaamada wa calayha sirbaalun min qatiraan iyadoo jidhkeedoo dhan maro daamur ah daamur daamur gubanaya oo holcaya baa iyadoo dhan loo gelinaya loo xidhaya haddayna ka toobad keenin oy ku dhimato iyadoon ka toobad keenin man xadiidka muslim baa soo saari min xadiidi abi malik bn ashcari xadiistaasi marka waxay ijmac ku tifaaq ku tahay nebiguna arrimihii jaahiliyada uu ku tiriyey bal wuxuu ku tiriyey fii bacdi axaadii waa kufri buu nabig sal waa kufri kufrigu macnaa waxa wey waa kufrigii duuna kufrinkah kufrigii duuna kufrinkah waa kufrigii aan diinta lagaga baxayn marka nebigu sal lay slam aad buu u adkeeyey waa in marka rag iyo dumar toona baroor wax la yidhahdo shareecadu ma qabto saas man waa inaan la ooyin oo aan la baroorin w man ayb ciddii hadda kahor ay ka dhacdayna waa inuu ka toobad keeno wa can ibni cumara radi allahu canhuma can nabiy nebiga wuxuu ka warinaya sal lay slam nebiga wuxuu ka warinaya qaala inuu nebigu uhi sal lay slam almayitu meydka yucadabu waa la cadaabi fii qabrihi qabrigiisa dhexdiisa lagu cadaabaya bimaa niixa oohin darteed baana loo cadaabaya calayhi korkiisa loo ooyey maada masdariya haddaad ka dhigto bimaa niixa ay biniyaaxati calayhi oohinta loo ooyey korkiisa sababteedaa loo cadaabaya muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa soo saaray xadiidka isaga xadiidka cabdulahi bni cumar awaabku waxa weyaan xadiidu cumar weeye xadiiu bni cumar maaha cumar baa xadiidka warinaya ee wiilkiisa ibnu cumar ma warinayo waana khata loo badinayo inuu ka dhacay nusaakhda kitaabka guurinaysa saas daraaddeed waa can ibni cumar waxaad ku badashaan waa can cumar ibni alkhaaab saasaa sax waana sidaa sida ku taalla fi talkhiis ma idin qoraya saas can cumar bu idin qoraya ibni cumar baan idin qoraya ayb can cumar baa sax ayb xabiibku wuxuu inoo faa mas'ale ah ruuxu markuu dhinto haddii loo baroorto baroortaa loo baroortay ee dadkiisii ay u barooranayaan in meydkii loo cadaabayo caaisha radiallau canha waxay ka mid tahay axaadiistay inkiri jirtay oo ay saxaabada ku istidraagtay oy tidhi wuu ismoodsiiyeene meydka ma ahee gaalku hadduu dhinto qabrigiisaa lagu cadaabi bay tii way inkiri jirtay laakiin way sugantaho saxaabay ka sugan tahay culimmadu marka waxay ku fasiraan meydka laba goorba qabriga waa loogu cadaabi baroorta loo barooranayo haddii uu isagu dardaarmayoo sabab u ahaa in loo soo baroorto markaasi waa isagu ficil uu sameeyey leanna wixii dardaarankaaga lagu sameeyey amarkaaga adaa sameeyey xataa geeridaada gadaasheeda haba la sameeye adaa jideeyey waa lagaaga dayday saas macna markaasi waa laguu cadaabi mar kalea lagugu cadaabiyo adoo og in dadku sameeyaan dadkaaguna ay samayn doonaan haddaadan ka reebin oodan ka dardaarmin oodan ka celinin oo saa kaga dhimato ayadana waxa weye waxbaa dayacdayoo waa laguu qabsan doonaa haddii laguu soo baroorto waa lagu qabsana adigana saas man haddaamaad og tahayba inay dhaqan jiro uu yahay waa inaad dardaaran ka tagto waana intaad nooshahay waa inaad ka dagaalanto waana inaad tidhaahdo yaan la barooranin haddaad intaasoo dadaala isku darto ilaahay tabaaraka wa tacaala walaa taziru waasiratun wisra ukhra wey markaa mid dambaabtay midna mid kale dembigeeda qaadi mayso ruux kale dembigii lagu cadaabi maayo laakiin haddaad adugu sabab u ahayd ama aad ka gaabisayooda reebi weyday waa lagu qabsana markaa macna saasayna culimmadu ku fasiraan xadiidka ay ku fasiraan tafaasiir kalena waa jiraan walahumaa waxaa u sugnaaday bukhaariyo muslim lahumaa bukhaariyo muslim waxaa u sugnaaday naxwuhu xadiidkaa mid la mida can ilmugiirati bni shucba inay ka warinayaan radi allahu tacaala canhu lafdigiisu waxa weeye xadiidka mugiirata bni shucba man niixa calayhi ruuxii loo baroorto fainahu yucadabu waa la cadaabi bima niixa calayhi yowma alqiyaama baroorta loo baroortay darteed baa loo cadaabayaa maalinta qiyaamada xadiidkanna wuxuu faaidayey qabrigana waa lagu cadaabi qiyaamadana waa lagu cadaabi marka baroorta macnaha meydka yaan la dhibin meydka yaan la dhibinoo baroorta ha laga daayo tan barooranaysana waxay tusaysaa ilaahay qadihiisii iyo qadarkiisii inay ku sabri weyday oo iimaan la-aan iyo dacfi iimaan baa ka muuqda meydka loo barooranayana inaad dhib u geysato mooyaane ka dheefi maayo baroortaada maxaad isugu dhibi marka meydkana u saas man wa can anasin radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi shahidtu waxaan xaadiray bintan gabadh oo lilnebiy nebiga u sugnaatay sal ly waslam oo tudfanu la aasayo warasuulullaahi waalxaal rasuululahi rasuulka ilaahayna jaalisun uu jaalisun uu yahay mid fadhiya cinda alqabri qabriga agtiisu fadhiya fara'aytu waxaan arkay caynayhi nebiga labadiisii eh, indhood oo tadmacaani ilmo shubaya ilmaynayo ilmadu ay ka qulqulanayso rawaha waxaa weriye albukhaariyu bukhaari baa weriy xadiidka dhammaystirkiisa waxa weeye gabadha markii la keenay oo nebigu sal lla alay wasalam uu ilmeeyey ayaa wuxuu saxaabadii ku yidhi hal fiikum min axadin lam yuqaari fi leyla war ma idinku jiraa nin xalayto aan reerkiisii arkin abu alxa soo booda wuxuu yihi ana ya rasuul allah anigaan xalay reerkayga ana is arkin markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam fanzil fii qabriha fanazla fii qabriha faqabaraha markaasuu qabrigeedii intuu galay buu isagu buddhigay waa meeshay culimmadu ka qaadanayaan hadduu ninku xalay xaaskiisii la joogay buddhigidda waa laga qaadi raalliho baa la dhihi laakiin tasee lagu garan way ya waa in la yidhaahdo war ninkii xalay reerkiisii la joogay is arkeenow xataa haddaad wixii ugu xigay tahay buddhigidda malihida bannaanka istaag waa in la yidhahdo saas maana ayib kadalika xadiidkan waxaa la mid ah xadiid usaamata bni zayd cinda albukhaari nebigu sal lay aslam gabadhiisa gabadhiisii maxay ahayd eh, zaynab markii ilmuhu ka xanuunsaday ay nebiga u cidirsatay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ee isagii intuu uu fariinta usoo faray oo yidhi ina lilaahi maa akhada walahu maa actaa ilaahay wuxuu qaadana isagaa iska leh wuxuu siiyana isagaa iska leh wa kullu shayin cindahu biajalin musama shay walbana agtiisa wakhti buu leeyahay faltasbir waltaxtasib fariintaasuu u faray markaasay kusoo soo celisay soo dhaariso waxaad rasuulku waxaan kugu dhaarinaya noo imow rasuulku waa yimid nebigu salawatu rabbi waslamu aleh markuu u yimid ilmihii yaraa oo marka naftu ay hayso ilmo yaroo ay dhashay ba xanuunsana ayaa marka nebiga loo dhiibay sal lay sl markaasuu dhabta saaray markuu dhabtu saaray buu nebigu ishayn waayo ilmo sii daayay naftiibaa qararaclaynaysa macnaha ilmaha markaasaa nebigu sal lay wasalam sacad oo la joogay baa wuxuu hi maa haada yaa rasuul allah oo maxay tahay rasuul ilaahi oo ilmadani ilmadani maxay tahay soodigii lahaa ma aha yaan loo ooyin mayd oo adigana waad ooyi annagana waad noo diidi miya ishkaaliyadaasaa ku dhalatay markaasaa nebigu wuxu uri sal lay slm hadihi raxmatun jacalaha allahu fii quluubi cibaadihi wa wainamaa yarxamu allahu min cibaadihi aruxamaa tani waa naxariis ilaahay quluubta addoommada qaarkood quluubtooda uu geliyo allana addoommadiisa wuxuu u naxariistaa inta naxariisata dadka aan danqanine nixin alla uma naxariista marka waxay kutusaysaa bimacnaa xadiidkan iyo labada xadiisba waxay kutusayaan in ilmada isha iyo murugta qalbigu ayna baroorta mamnuuca ka mid ahayn ay bannaantahay macnaha inuu ruuxu qalbigana ka murgo ishuna ilmayso laakiin afkiisa iyo adinkiisuba uu ilaashanaado taasi waa bannaantahay mushkilo ma leh bal nebigu wuxuu ku tilmaamay sal lay slm inay tahay naxariis qalbiga ku jirto leanna markaad aragto ruux dhimanaya oo naftii hayso haddii qalbigaagu jilicsan yahy isma hayn karti soma isma hayn karti marka taasi mushkilo male xadiiu anas baa sidoo kale kutusay buhari muslim ay soo saareen nebigu sal lay slam wiilkiisii ibraahim markuu dhimanayey ayuu nebigu sal lay slam aad uga murgay markaasaa rasulku wuxu uhi sal lay slam tadmacu alcaynu wayaxzanu alqalbu walaa nuquulu ila ma yurdi rabbana wallahi ya ibraahiimu inna bika lamaxzunuun ishu way ilmayn qalbiguna waa murgayaa laakiin wax rabbiga naga geliya waxaan ahayn ku hadlimayno mayno inaadna faaruqtoodna dhaaftana ibraahiima wayna murginaysaayo waa ka murugsannahay bu rasulku ui salwatu rabbi waslamu caleyh macnaha maxaa laga wadaa marka inaadan adinkana ka samaynin wax shareecada khilaafsan afkana aadan kaga dhawaaqin baroor iyo wax shareecada khilaafsan laakiin qalbiga inaad ka murugtana waa shay abiici oo naxariisa ah. inaad isha ka ilmaysana maba hayn kartidoo oo isha ilmadeeda iskama celin kartid sooma saas daraadeed laysku kalifi maayo intaa iyada waa rukso wey manaa way banaanta saasuuna xadiidku faaideynaya man وعn jاaبiri رضي الله عنه أن النبy نبgu sل ه عليه وsلم